والصلاaة والسلام على رsuuل اللh وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أmا bعd فhda huوa الشhrيط الرابع والستوuن min أشhرطة kitاaب رyاض الصالحين للإmام النwوي رضي الله taعالى عnه وأرضاه ويبدأ hda الشhrيط min الحadيث رقم ألف وخمسمية وأربعة وثaلaaثين qال رحimه الله تعالى وعn زayd بn arqma رadي الله عnه qala kharajna mعa rasuuli الlahi slى الlahu عalيh wali وsلم fii sfr rasuulka alla sala allahu alayh wali slam yaan ula baxnay socdaal asaaba annaasa fiihi shidda ay dhibaatana ku dhacday safarkaa dhexdiisa dadka ay ku dhacday gaajo iyo oon iyo rafaad ay ku dhaceen haddana mushkilana ay ka dhex abuurantay laba nin oo muslimiinta kamid mid ah oo muhaajiriinta iyo ansaartii ka ah oo labadii nin markaa wuxuu ahaa ay soo habarwaadeen midna yaa lilmuhaajiriina u yidhi midna yaa lilansaar yidhi faqaala cabdullaahi bnu ubay cabdullahi bnu ubay bnu saluul ra-iisu lmunaafiqiina lacanahu llahu ya wuxuu yidhi laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illaah sala allahu alayhi waali wasalam xataa yanfaduu ha masruufina dadkaa la jira rasuulka alle sala allau alayh waali wasalam muhaajiriintu sheegayaa kolkaan ansaartu la hadlaayahay ilaa ka kala yaacaan ha ka kala carareene waxba iska siinina buyi wa qaala wuxuuna yidhi lain rajacnaa ila almadiina haddaan madiina u noqono layukhrijanna wuxuu bixin doonaa alacazu minka midka ciziga lihiisanaysa sheegaye minhaa madiina wuxuu ka bixin doonaa aladalla midka duliga badan midka duliga badanna wuxuu sheegayaa muminiinta rasuulka sala alla alay slam muminiintu sheegaya allana subxaanahu watacaala waa ku dabarogay oo wuxuu yihi walilahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin sidaas macnaheedu waxa weeyaan waa jiraa mid cizi lihi waa jiraa waase allihii rasuulkiisa iyo mu'miniinta weeyaane ma aha isagii iyo asxaabtiisa sidiisa sheegaya ma aha zayd bn arqam baa marka maqlaayey faataytu rasuul اllahi sal alay slam faahbartuhu bidalika faarsala ilaa cabdillahi bni ubay yuu u yeedhay marka waa yimid faاjtahada yamiinahu wuxuu adkeeyey oo ku dadaalay dhaartiisii maa facala inaanu yeelin faqaaluu markaasi dadkii waxay idhaaheen kadaba zaydun rasuul اllahi sala allahu alayh wali wasalam zayd rasuulka alla u been sheegay wiil yaarna waa aha aad iyo aad u yar fawaqaca fii nafsii naftayda waxaa ku dhacday mimaa qaaluuhu waxay ay yidhaaheen shiddatun dhibaato iyo murug yaa ugu dhacday adeerkii baa canaantay oo wuxuu yihi maxaad ku falaysay waxaas inaad rasuulka alla u sheegto waa kaagso rasuulka allah waa ku nacay oo waa ku cadhooday oo markaasu aada iyo aada u murugooday xataa anzala allahu tacaala tasdiiqii ilaa uu alle rumayntaydii ka dejiyey oo ahaa ida jaءaka almunaafiquun suuradda soo dejiyey uma dacaahum الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalam nebigu waa u yeedhay salى اllahu alayh wali wasalam liyastakfira lahum inuu ay ka tooba keenaan arrintaasoo dembi dhaaf uu weydiiyo falawow ru'uusahum madaxooda ayay qalloociyeen oo yani mxuu ahaye diiddo ay diidan yihiin muttafaqun caleyh marka kan waxa weeyaan ninka la yidhaaho zayd ibna arqama radia allahu canhu nimankaasu hadalka yidhaaheen yuu sheegay leanna maslaxa ayaa ku jirta oo nimanka munaafiqiinta sharkooda ayuu uga digayay muxuuha rasuulka alla sala ala sl iyo mu'miniinta taasoo kale marka way ku banaan tahay wax ka sheega qofka wax laga sheegayo oo qof la arko inuu muxuuha u yahay maalan inuu gaalada u yahay basaas u yahay iyo inuu dadka muminiinta alle ah damacsan yahay wax dhibaato leh inuu hugeysto iyo in marka kolkaa loo sheego dadka madaxdaasi ay wax uga qabtaan oo sharkiisaas ay muminiinta uga ilaaliyaan waa waa u banaan tahay maaha inay waajib noqotaaba suurowda waan caaishata radi allahu canha qaalat qaalat hindun hindaa waxay dhahday alaykum asalam waraxmat imra'atu abi sufyaan abu sufyaan ibni xarbi radi allahu canhu haweenaydiisa ahayd radi allahu canhuma waxay dhahday linebiy sala allahu alayh ali wasalam ina abaa sufyaana rajulu shaxiix abuu sufyaan waa nin bakiil ah maal jecel walaysa yucطiinii wax ima siinayo maa yakfiinii wax igu filan wa waladi iyo ilmahayga ilaa maa akhadtu minhu wixii aan qarsada uga qaata mooyaane kolkii walaa yasriqna kolkii muxuaha makaan nabigu sal l sl oo qabsaday ee baycat nisaa haweenka uu ka qaadayey yaa waxaa ku jirtay haweenka beecadii laga qaaday inayna waxadin markaasay haweenaydaasu ayaa waxay tidhi aniga saasa haysato oo ninkaygu waa nin bakiilahoo wax aniga carruurta nagu filan oo masaariifa ima siiyo ilaa waxaanu ogeyn ina hoos intaan maalka uga qaato aan ku kabta mooyaane marka bakiil bay tii marka bakiil bay ku sheegtay waxayna kolkaas ay uga dan lahayd sako sako uga dan lahayd mooye iska cayayaysa ma aanu ahayn wahuwa laa yaclamu isagana aanu ogeyn inaanu ka qaato mooyaane qaala markaasuu yihi khudii maa yakfiiki wawaladaki bilmacruuf ka qaado adi iyo ilmahaaga wax idinku filan wax kugu filan adi ilmahaaga idinku filan bilmacruufi si macquulah si macquul oo idinkana aan cidhiidhi idinku ahayn isagana aan khasaare ku ahayn uga qaado muttafaqun calayh masaladan tada oo kale fuqahadu waxay ku magacaabaan mas'alatu lafar ayay ku magacaabaanoo xaqiisii ka maqnaa qofkay u suurogelaysa inuu qaato binafsihi uu ku qaato ma qaadan karaa mise waa ilaa wa ilaa inuu dacwaysto mooyaane oo xukuumaddu markaa uga qaada mooyaane ma qaadan karo masale ay isku khilaafaan weeye laakiin meelaha kolkaas waxay un ka fakirayaan culammadeenu meel dawla ka jirto marka meeshii dawlada suldadeedu ayna gaadhaynin ee baadiye iyo ah ama meelaha qaarkood ee dawlaba ayna ka jirin ama gaala gumaysato s waxyaala sidaas oo kale ah kolka macnuhu waxa weeyaan qofkii qof xaq ka qabay xaqiisi si uu uga qaadan karo fasaad kab weyn iyo muxuu ahaaye fitnana ayna ka dhacaynin waa u banaanta xaqiisi inuu qaato si qarsooda uga qaadaya xoog kaga qaadaya si uu kaga qaataba taa waxaa lamida xadiid kale oo sheegaya oo adilada mas'alada kamida qofka martida qofka martida ah ee reer soo martiya ah. haddii ay la sooriyeyn waayo xaq wuxuu isaguna kolkaa u leeyahay waxay munaasib ku ahaayee dadkaasu curfigooda la iskula yaqaano martida in lagu sooriyeeyo inuu ka qaato xoolahooda maaliya iyo waxay noqotaba iyo mxuaha cunto guryahooda u ka qaadaya iyo waxay noqotaba waa xaq buu uleeyahay kolkaa isaguna laakiin inuu kusii xadgudbo ma ah wixii ku habboonaa martida hadday idin siin waayaan ka qaata idinku buu yihi nebigu alayh salaatu wasalaam mutafaqun caleyh baabu taxriimi namiima namiimaduna isku dirdirka weeyaan wahiya naqlu lkalaami bayna annaasi calaa wajhi lifsaad namiimadana waxaa la yidhaha hadalka oo dadka loo kala qaadqaado oo loo kala geeyo oo isku fasaadin iyo isku dir iyo colaadka dhexrid daraadii sidaa loo sameeyo qaala allahu tacaala hamaadin mashaain binamiim walaa tudic kula xallaafin mahiin hamaad hamaadin yani cayaabin dadka ceebeeye oo duro oo dacniy oo dadka wax ka sheega had iyo goor mashaa'in la socod badan binamiimin isku dirdirka la wareegay oo qabaaisha iyo dadka iyo isku dirayo ninka naagtiisa xataa isku dirayo beled samayna ninka sidaas ha yeelin buu leeyahay alla subxaanahu watacaala rasuulkiisa ku leeyahay warkiisa ha qaadanin wa qaala tacaala ma yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid وعn xudayfata radi allahu canhu qala qala rasul lah sal ه alay slam laa yadkulu ljannata namaam jannada ma galaayo nin namiime ah isku dirdirah dadka u kala waran waranwariyoodaayo janno ma galaayo muttafaqun calayh wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasula lah sal lay slam mara biqabrayn laba qabri buu soo maray faqaala markaasuu labadii qabri markaa wuxuu ka maqlay cabaad oo qabrigooda lagu dhex cadaabayo yuu ka maqlay markaasuu wuxuu uhi inahumaa yucadabaani waa la cadaabayaa qabrigaa lagu cadaabayaa wamaa yucadabaani fii kabiir wax weynna looma cadaabayo balaa inahu kabiir may ee waa weyn yahay ma weyna bu horta oray markaasuu horta yidhi may waa wax weyn labadaa arrimood say isugu imaanayaan kollow rasuulka sala allahu alay wali sl u leeyahay ma weyne haddana uu u yidhi maye waa weyn yahay dhowr siyood baa lagu sheegaa mid waxa weeyaan ha isagaa sheegi doona waxba inaan ka hortegin ama axaduhumaa midkood fakaana yamshi binnamiima midkood wuxuu la socday muxuu isku dirdirkuu la socon jiray oo dadka dhex wareegaysan jiray wa ama alaakharu ka fakaana laa yastatiru min bawlihi wuxuu ahaa kaan iska asuraynin kaadidiisa riwaayana laa yastanzihu bay dhahdaa riwaayana laa yastabri'u bay dhahdaa waana isku macno weeyaanoo kaadidiisuuna iska hagaajin jirin weeyaan kaadida iska hagaajin la-aanteeduna waxay noqotaa kolka qofka uu kaajayo duulduulkeeda iyo waxa inaynu iska hagaajinin waa noqotaa kolka uu dhammeeyo inuuna iska dhaqin ama iska tirtirine uu iskala kaco isaga oo ibtiisi ay qoyan tahayna waa noqon karaysaa marka labadaa nin labadaa dembi baa loo kala cadaabay oo midkoodna waxaa loo cadaabay kaadidii uuna iska hagaajin jirin midna waxaa loo cadaabay dadku isku dirdiri jiray muttafaqun caleyh welibaa wuxuu sheegay rasuulku sala allau aleyh waali wasalam cadaabulqabriga inta ugu badan ee dadka qabriga loogu cadaabo inay kaadida tahay kaadida inay tahay marka wuxuuna faa'iideynaya labada arrimood inay labaduba xaraam yihiin dadka isku dirdirkiisu waa xaraam muxuu ahaaye kaadida kaadida dadkuna kaadida dadkuna waa nijaas oo iska iska dhaqideeda iska hagaajinteeda yaa waajib ah waajibkaa qofkii ku gaboodfalaana wuxuu leeyahay ciqaabtaasuu leeyahay gaar ahaan waxay ugu sababowdaa oo sababaha ugu weyn ay tahay cadaab lqabriga somalidana waxay dhahaan kaftan iyo kaadi duulduul ayaa loo galaa yaa loo cadaab galaa ayib taasi marka waxaa weeyaan kaadida bani aadamka weeya kaadida bani aadamka iyo saxiradiisa labadaba horta waa nijaas ama waxyaalaha kale ee xayawaanaadka iyagana hilibkooda aan la cunin iyaduna sida oo kale weeyaan sida dameeraha iyo bisada iyo ayga iyo waraabaha waxyaalaha waraabaha waraabahi hilibkiisa waa xalaale eh. libaax iyo shabeelka kuyaalkaas ama xayawaanaadka kale caanahooda la cabe ee hilibkooda la cuno sida ugaadha iyo ancaamta iyo kuyaalkaas weeyaane iyada kuwaas fadalaadkoodu daahir weeyaan saaradooda iyo muxuu ahaayey dhiriqdooda iyo kaadidooda iyo habeedooda iyo waxa weeyaan waa daahir weeyaan insha allah kitaabka kitaabkan inagu xigi doono ayaan adiladeeda ku arki doonaa biidn illahi tacaala متفق عليه وهذا لفظ إحدى روايات البخاري قال العلماء معنى معنى وما يعذبان في كبير macnaheedu wuxuu yahay ay kabiirin fii zacmihima sida iyagu u arkaayeen wax weyn ma aanu ahayn way iska fudaysadeen alaabtiisana waa ku weyn yahay iyagase waa la fududaa saasay marka maana noqonaysaa oo wuxuu kamid yahay ti alla subxaana wa taala uu yidhi wataxsabuunahu hayinan wa cinda allahi caiim waqiila kabiirin tarkuhu calayhima may waxaa la yidhi ku uu dhibi lahaa inay iska daayaan uu dhibi lahaa oo hadday iska daayaan wax mashaqaa ku ahaan lahaa ma aanu ahayn labadaas marka waa la yidhaahaa marka macnahan dambena wuxuu noqonayaa wax culus oo iska dayntiisa ay iska dayayaani dhib leh ma oona ahayn laakiin dembigiisa dembi ahaan wuu u waan ibni mascuudi radi allahu anhu ana nebiya sal l slm qaal alaa unabi'ukum malcabhu miyaan idinka warramaynin cabhiga waxa la yidhaaho iyo anamiimatu waa isku dirdirka alqaalatu bayna annaas dadka muxuu ahay dhexdiisa hadalka loo kala qaadqaado wey alqaalatu ama alqaalata labadaas uga shaqlay rawaahu muslim marka cabhi iyo namiima isku mid ah alcadhu bifatxi اlcayni اlmuhmalati waiskaan اdaadi اlmucjama wabilha calى wasni alwajh wayurwى alcida alcidatu taana waa la wariyey bikasri اlcayni wafatx daadi اlmucjama calى wasni اlcida wahiy اlkadib wاlbuhtaan mxaa alcidatu ama alcadhu macnaha miday noqotaba waxa weeyaan beenta iyo iftiraha weeyaan wa calaa riwaayat اlula m middan tada dam middan tada dambe weeyaan wacalaa riwaayat اlula alcadhu masdarun yuqaalu cadahahu cadahahu cadhan ay ramaahu bilcadhi wa alkadib labadii waa isku macno <coughs> kole waxay noqonaysaa waxa iftiruhu been abuuradku wuxuu yahay ma taqaanaan waxa weeyaan waa dadka la isku dirtiro bay isku noqonaysaa labadii riwaayadood bab النهي عن نqل الxadيiث وكلام الناasi إlى wulaة الأmuur waa tajasuska kan reebida la yska reebay hadalka oo iyo sheekooyinka iyo wararka oo loo geeyo dadka madaxdaa loo geeyo idaa lam tadcu ilayhi xaaja haddayna maslaxa ayna keenin sidii tii aynu ku maray zayd ibn arqamkiisi uu nebiga usheegi jiray oo kaliya sideeda haddayna ahayn ee waxyaalaha dadku dhexdooda iskaga sheekaystaan iyo ay tahay markaa waxay iskaga sheekaystaan in muxuu ahaay basaasnimo inta loo dhexgalo dadka loo geeyo madaxda loo geeyo ka khawfi mafsadatin wanaxwihaa fasaad kacabsigii qofkan ugeysanaya kacabsigii iyo wax lamida ah inay tahay mooyaane taas marka maslaxa ay keenaysa mooyaane in la sheego qaala allahu tacaala walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan ha isu kaashanina dembi iyo iyo gardarro ha isu kaashanina iyo dulmi wafi lbaab alaxaadiidu asaabiqatu fi lbaabi qablah baabkan baabkii ka horeeyey ee namiimada ahaa axaadiistii ku saabsanayd yaa kan kadana isagana soo gelaysa وعn بن مسعوud رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه وسلم lا يبلغنيi أحad min أصحاaبي عan أحadi شhayئa yaanu iga soo gaarsiininin أصxaabtayda kamidahe qof kaloo أصxaabtayda kamida waxba yaanu iga soo gaarsiin ha iga sheegina faإنii أحib anugu waxaan jeclay أn أkرجa إlayكم inaan idin soo baxo وأna sليم الصدر ano laabtayda fayowda idin qalbi fayow inaan idin soo baxo marka anoo qalbigayga la buuxiyey oo qaarkiin muxuu ahaay u xun inaan idin soo bax ma waxba yaan qofna qofna qofna iga sheegin rawaahu abu daawuud oo tirmidiy abu daawuud iyo tirmidi baa xadiidkan kada wariyey waana xadiid daciif ah waxaa kaloo isaguna wariy axmed baa wariyey daciifna weeyaan dacafahu fi daciif aljaamic asagir wa mishkaat almasaabix wa gayrihima sababka ku daciifayna waxaa weye laba qof oo majhuul ah ayaa sanadkiisa ku jira baabu dami di lwajhayn laba wajiilaha cayda la caayay iyo la eedeeyey laba wajiilahuna marka xadiidka soo socdaa tilmaami doonee waa ka muxuu ahay koox walbaba la jiray koox walbaba siday jeceshahay marka uu la hadlo oo inuu iyaga ka yahay muxuu ahaye u sheegto oo iyaga uu wax la wado mabda aan lahayn weeyaan qaala allahu tacaala yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wahuwa macahum dadka iska qarinayaan allase iskama qarinayaan wahuwa macahum isagoo allana la jiro id yubayituuna markay barinayaan yani habeenkii ay ku muxuu ahay goosanayaan maa laa yardaa min alqowl wuxuuna ka raalli ahayn oo hadal ah markay habeenkii ku heshiinayaan dadka waa kala dhuumanayaan oo waa sheeko gaabsanayaan laakiin alle oo la joogase kama gaabsanayaan wakaana allahu bima yacmaluuna muxiita allana wuxuu yahay kii hareereeya yani dhan walbaba ka jira dhan walbaba koog aada og weeyaan waxa ay ku hadl ay samaynayaan waa tahdiid marka culus alla subxaana watacaala u hadidayo marka qofka zulwajhaynkiihi labada qolo mid walba waa iska qarinaya kolkuu kale u oo mid walbaba marka munaafiqnimo ayuu kula dhaqmaya hmm. وعن أbي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم تجدوna الناaسa macaadin dadka waxaad ogaanaysaan inay hidooyin kale yihiin khiyaaruhum fi الجاahilيةi khiyaaruhum fi الإسلام إida faqهuu kuwooda jaahiliga ugu fiicnaa ee ugu akhyaarsanaa ee ugu gobannimo badnaa yaa islaamnimadiina sidii ugu akhyaarsanaa ugu gobannimo badan idaa faqهuu hadday kasmaystaan hadday kasmaystaan oo diinta fahmaan sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan haddii ay kasmaysan waayaan kuwo kale oo jaahiligii ay ka fiicnaayeen oo ka akhyaarsanaayeen ayaa ka akhiyaarsanaan doona iyagoo mxuahaye kuwii sareeyba hoos maraya kuwii hooseyna saray marayaan sidii xadiidkii cumarna aan kusoo maray radia allahu canhu inuu dhahayo xadiidkaasu alla subxaanahu watacaala kitaabkan qur qur'aankaa dadna hoos bu ugu dhiga dadna saro ugu qaada نسأل الله أن يجعلنا ممن يرفعه بالقرآن وتجدuna khiyaar الناas waxaad ogaan doontaan dadka kuwa ugu akhyaarsan fii hada الشhأن arrinkan kada arrinka uu sheegayaana marka waa madaxtinimada khilaafada weeyaan أشadهم lahu karaahiya kooda ugu daran necbaansho u necb yahay iyo uu ka cararayo kaasaad ogaanaysaan oo kolka uu ilaahu ku dhaco oo lagu qasbo oo la yidhaaho adaan kuu dooranay kolka hore isagu ka cararay oo mas-uuliyadeeda dareemaya kaasaad ogaanaysaan inuu dadka ugu fiican yahay oo kolkii uu qabto uu sidii mas-uuliyadeeda u dareensanaana u dadaalayo oo uu uga soo baxayo allana subxaana wa tacaala uu taageerayo sidii xadiidkii cabdiraxmaan ibni samura kusoo maray radi allahu canhuma watajiduuna shara annaas dadka ka ugu xunna waxaad ku ogaanaysaan dar lwajhayni laba waji laha aladii yaatii haulaai biwajhin wahaulaai biwajhin waana ka kuwaana weji ula imaanaya kuwana weji ula imaanaya muttafaqun caleyh sidii munaafiqiintii alla subxaana watacaala uu uga sheekeeyey oo kale ida laqu ladiina aamanuu qaaluu aamana waida khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu ina macakum inama naxnu sasun iyo waidaa khala bacduhum ilaa bacdin qaaluu tuxadis ila akhiri ayaatayn marka sidaas oo kale weeyaan oo qolo walbaba inuu iyaga la jiro yuu iska dhigaya markaa sifadaasuna waa sifa munaafiqnimo muttafaqun caleyh wacan moxamed ibni zaydin ana naasan qaaluu niman baa waxay ku yidhaaheen lijadihi awowgii cabdullahi ibni cumar ahaa radia allahu canhuma inaa nadkulu calaa salaatiinina annagu madaxdayadaan u gallaa fanaquulu lahum waxaan ku dhahnayoon kula hadallaa bikhilaafi maa natakalamu idaa kharajnaa min cindihim wax ka duwan waxa aan ku hadlayno kolkaan kasoo baxno wax iyaga geliya oo iyaga aan ugu tamalluqayno yaan ku hadallaa kolkaan iyaga la joogno kolkaan kasoo baxnana si kalaan uga hadallaayo miyaa kuwa xunyihiin kila baan idhahnaa kolka horena waxaan wa ammaanayo waxayaan maxaayey waxyaalaha ay samaynayaan baan u qurqurxinaa qaala markaasu wuxuu yidhi cabdullaahi radi allahu canhu kunaa nacudu hada nifaqa cala cahdi rasuuli اllahi salى allahu alayh wali wasalam rawahu lbukhaariy munaafiqnimadan munaafiqnimaan arrintaa ku e, tirin jiray waqtigii nebiga sala اllah alay slm taasoo kale marka waxaa la rabaa inuu runta sheego runta inuu had iyo goor qofku sheego oo dadka madaxda ah wuu u naseexeeyo oo waxay ku qalloocan yihiinna si farsamaa ugu sheego waxay ku hagaagsan yihiinna uu ku shajaco oo ku kaaliyo baa laga rabaa mooyaane inuu kolku iyaga la joogana u qurqurxiyo baatilkooda kolkay u ka soo baxana uu xanto maaha yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaaa lilahi walow calaa anfusikum yaa la yidhi subxaana watacaala xadiidkan kada hadda waxaad moodaa sida uu u warinayo riwaayadana ay u sheegayso inuu xadiidka muxuu muxuaha ninka warinaya ee goobjoogaha u ahaa ee qisadaas warinaya inuu yahay moxamed ibnu zayd oo awowgii kolkii hadalkaa lagu dhahayey uu la joogay mana aha arrintaas awowgii buu ka wariyey riwaayada soo socota oo lambarkeeduna uu yahay kun iyo lix boqol iyo sideed iyo toban yaana si fiican marka u sheegayso oo wuxuu dhahayaa can moxamed ibni zaydin can jaddihi cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana naasan sidaas wey marka sidaasaana sawaabka ah sidaasa sawaabka aho ninkan kada la yidhaaha moxamed ibnu zayd waa awowga loo yahayo marka qisadaas ay dhacaysa awowgii su-aalkaa la weydiinayay ma aanu la joogin laakiin awowgii buu ka wariyey waxa weeyaan xadiid kalena marka wuxuu leeyahay man kana lahu wajhaani fi اdunya kana lahu lisaanaani min naar waxaana xadiikaa wariyey abu daawuud ayaa wariyey can camaar bni yaasir radi allahu canhuma waana xadiid صaxiix aho saxaxahu albani fi saxi jaamic sagiir waa silsilat axaadiid صaxiixa ayb marka labadaa xadiid ayaa ninka dulwajhaynka la yidhaah saddexdaa xadiid saddexdaa xadiid oo midna munaafiqa uu ka dhigayo midna uu sheegayo in aakhira uu yeelanayo laba carab oo naar a ah loo samaynayo midna uu sheegay marka inuu yahay sharu naas uu yahay saddexdaasaa ah ku filan qofka laba wajiilaha ah tahdiidkiisa iyo xumaantiisa baabu taxriimi اlkadib beenta xaraamaynteeda qaala allahu tacaala walaa taqfu ma laysa laka bihi cilm ha raacin waxaadan cilmi ulahayn yani ha ka hadlin waxaadan cilmi ulahayn ina الsmع والbصر والفؤaada kul ulaaئika kana anhu mas-uula وqaala tacaalى ma ylfiظ min qwli ila ladayhi raqib catiid dhowr goor ba aayaddaa soo celcelinayaayo markaani wuxuu uga digayaa qofka muxuu ahay inuu inuu iskaga hadlo oo wuxuu ka hadlayo iska fudaydsado oo waa inuu ogaado in malaa'ig alle ay la joogto oo diyaar ahoo wax alla wixii uu ku hadlaba ku qorayo inay la joogaan hadhowna loo soo bixinayo weeyaan waa inuu ogaado qofku oo wuxuu huba mooya wax kale aanu ku sheekaynin kutiri kutaanne iyo waxyaalahaas iyo inta la iska dhaafo qofku wuxuu hubo ee weliba uu og yahay maslaxa un inay ku jirto keliya unu ku sheekeeyo وعن ابن مسعوud رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاabا متفق عaليه waana soo maray xadiidka oo رقم aربaعة وخaمسين baan ku soo maray xaggii baab الصدق xagga hore ah yaan ku soo maray maniisuna waxaa weeyaan runtu qofka waxay ku hanuunisaa u geysaa u hogaamisaa saba ugu noqotaa inuu khayr falow ahaado qof khayrlow ah uu noqdo qof marka qof baa beriguna iyo khayrkuna jannaday qofka gaadhsiisaa marka sidaa macnaheedu waxa weeyaan run sheegiddu inay waxyaalaha jannada lagu galo ka tahay ila wixii jannada lagu galayo oo berrigii abay sabab u noqotaa shaygii shayga sababtiisa kii sabab usi huna sabab u yahay shaygaas isaga ah waxaana kaloo marka uu sheegayaa run beentuna inay cagsigeed ay tahay oo faasiqnimay qofka gaadhsiinaysaa faasiqnimaduna naar bay gaadhsiinaysaa marka been beenaal beenaalanimadu waxay qofka u keentaa inuu naargalan noqdo leanna wixii naarta loo gelaya bay saba usii noqotaa waxa kale uu sheegayaa weliba xadiidku runtii iyo beentu inay yihiin wax la kasban karo wax la kasban kara inay yihiin yuu sheegayaayo qofku hadduu ku dadaalo had iyo goor inuu runta sheego runta un iska sheeg uu yidhaaho naftiisa ku qasbo goorta dambe tabiici bay u noqonaysaayo carabkiisuba iyo qalbigiisuba been wax la yidhaahba ma aqoonayaan had iyo goor runtu iska sheegaya bahashii kalena sidaasoo kale wey beentuna وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا afar walxadood qofkay ku jiraan wuxuu noqonayaa munaafiq khaalis oo badaxda buu noqonayaa waman kaana fiihi khaslatun minhuna walax ka ah qofka ay ku jirtana kaana fiihi khaslatun min nifaaqin xataa yadacha walax munaafiqnimo ayaa ku jirta ilaa uu iska daayo maxay yihiin afartaasuna marka ehm, ida tumina khan haddii la ammaansado waa khiyaamaa waidaa xadata kadab markuu warrameeyana waa been sheegaa waidaa caahada qadar markuu axdi qaadana waa waa guub yeelaya oo ka baxaa waidaa khaasama fajar markuu doodana waa dambaabaayo oo dhaar been iyo eedayn qofka iyo aflagaadayn iyo markhaati beenaale iyo wax laaluush iyo waxaasu isticmaalaa muttafaqun calayh waana soo marray xadiidka qad sabaqa wuuna soo hormaray oo wuxuu kusoo horomaray hormaray raqam sitmiya wa tisciin buu ku soo waanu imaan doonaa raqam alf hamsumiya wa amaaniya arbaca wa e, amaaniinna waa ku imaan doonaa walow qad sabaqa bayaanuhu maca xadiidi abi hurayrata binaxwi xadiidka abi hurayra isagoo lamid ahaa ee ka dhigaayey e, khisaashantada ka dhigaayey saddexda ka dhigaayey ee dhihi jiray aayat lmunaafiqi halaa kaas ibnuciisana waa soo hormaray kaasna raqamkiisu wuxuu ahaa xadiida abu hurayra miya tisca waamaaniin labada xadiidba marka noo soo hormartay oo arrintantada iyada ahoo beenta xaraamaynteeda iyo inay tahay hada munaafiqnimo sheegaysa labada xadiidba waa isku raaceen <clears throat> marka khisaashaasun bay midna uu ka dhigay afar oo kan kada uu yahay oo waidaa khaatama fajartuna xadiidka abu hurayra aanu sheegin ka abu hurayrana saddex dowru ka dhigay wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma can inabiyi sala allau alayh ali slam qaal man taxallama bixulmin lam yarahu kullifa an yacqida bayna shaciiratayni walam yafcal qofkii muxuu ahay alaykum asalaam waraxmat ullah qofkii iska muxuu ahaayey sheegta waxaanu ku riyoonin oo yidhaah xalay waxaasaa la itusay waa la i arooriye kaasaa la ii sheego waxyaalo sidaasa yidhaaha oo waxaanu arag oonu ku riyoonin sheegto o yidhah waxaasaan ku riyooday waxa law kallifaa maalinta qiyaamaha laba shaciiradood inuu isku gunto laba xaboo shaciira loo dhibayaayo isku gunud baa la dhahayaa shaciirtuna waa midho oo qamadida oo kale ah qamadida nooceeda oo kale adiga ah <coughs> labadaas oo kalena marka ma gunti karo labada shay isku guntami karaa inuu dherar ay leeyihiin baa lagama maarmaan ah marka laba xabadood oo badar oo noocaas oo kaleba inta loo dhiibaa isku gunudadhaya iskumana gunti karo marka si aanu ilaa uu labadaa isku guntona man taxallama bixulmin lam yarahu taxallama yani iddaca weeyaan qofka sheegta manaam aanu arag oo waxaanu arag yidhaaho waan arko waa ku riyooday kullifa an yacqida bayna shaciiratayn waxaa lagu kalifayaa inuu isku gunto laba shaciiradood walan yafcala mana yeelayo ma samayn karo taasu mid weeyaan waman istamaca ilaa xadiidi qowmin qofkii dhagaysta dad sheekadood wahum lahu kaarihuun iyaguna ay necbaysanayaan raalli ka ahayn oo ka xanqarsanayaan suba fii udunayhi alaanuku yowma alqiyaama waxaa lagu shubaa labadiisa dhagood rasaas la dhalaaliyey maar la dhalaaliyey ayaa dhagaha loogu shubaa aanuk iyo aanuq oo qaaf laga dhiga labadaba isku mid weeyaan oo rasaasta dhalaaliy maar la dhalaaliyey baa labada dhagood safuuq looga siinaya oo naar lagu dhalaaliyey waman sawara suuratan qofkii suurad sawirana cudiba waa la cadaabayaayo wakullifa waxaa lagu kallifayaayo la amrayaa an yanfuka fiiha aruux inuu naf ku afuufo nafgeli baa la dhahayaa waa kan waxaad abuurtaye alla isku shabahdaye allana wuxuu abuura waa waa nooleeyaaye noole baa la dhahayaa walaysa binaafiqin ku neefku afuufayo oon hanjeeda nafku afuufayo nafgelin karana ma aha rawahu lbukhaariy saddexdaa arrimood yuu xadiidkan kadu ka hadlay midda hore uu yahay qofkii waxaanu ku riyoonin waa ku riyooday yidhaahaayo dembigu uu leeyahay dadka qaarkood baa laga yaaba weli weeye ha lagu yidhaahaayo iyo waxyaalahaas iyo inay yidhaahaan waxaasaa la itusay iyo waxaasaan ku riyooday iyo ay badiyaan waxyaalaha sidaas kale kalea ayb sababka marka taas cadaabka weyn uu uleeyahay sida dembiga kabiirada uu yahayna waa caddaynaya xadiid hadda ka hor aan soo maray oo mise laba xadiis yabayba ahayn oo sheegayey ru'yada saalixadiihi inay tahay juz min ajzaai nubuwa marka qof nebinimo sheegtay qof nebinimadii ka been sheega oo nebinimo sheegtay oo waxyi oon loo nin sheegtay ayuu noqonaya juz nebinimo ah nin sheegtay buu noqonaya marka qofka alla ku been abuurta oo isagoo waxyaan kusoo degan yidhaahaa waxay ba igu soo degayna alla subxaanahu wa tacaala waa ka sheegay inuu yahay inuu dadka ugu been badan ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله qofkaas yaa ka dulmi badan yani ma jiro wax ka dulmi badan aalim wuxuu noqonayaa min aظlm الظaalimiin ah midda kalena waxaa weeyaan dad ka xanqarsanaya oo sheekadooda iska haysta oo iyaga isaga si aan jeclayn oo uu ka tuhmay sida iyagu isla sheekaysanaya in lasoo dhexgaliyo in la dhegaysiiyo inaanu rabin muxuu ahaayey dembiga uu leeyahay ka saddexaadna waa suurada musawiridda dembiga ay leedahay iyo ciqaabta ay leedahay saddexda arrimood buu ka hadlaya marka qofkan kale qofkii dhegaysta dad sheekadood oo aan ka raalli ahayn inay dhegaystaanta waxaa kolka iyada laga soo reebayaa qofkii looga baqaayo oo calaamaad lagu arkay inuu muslimiinta wax sharqool iyo dhibaato iyo waxyaalahays oo jaasuus inuu yahay iyo waxyaalaha sidaasa ah lagu tuhmaayo kaas marka in taxta riqaaba laga dhigo oo telefoonadiisa la dhegaysto oo warqadaha u imaanaya la akristo oo dadka uu la kulmaayo iyo eh, waxyaala sidaas gurigiisa lagu rakibo alaabta wax lagu dhegaysto iyo eh, qofkii markaa looga baqaayo inuu muslimiinta dhibaato ugeysto weeyaan ama wixii kale dadka caadigooda iskaga sheekaysanayaan iyo taas weeyaan marka xaramnimadeedu tan musawirkana waxa weeyaan wixii shay noola ah oo xubnihii uu ku noolaan lahaa gaar ahaan madaxu madaxu uu ku yaalo jirka intiisa kale oo la sawiro hadduu madaxu aanu ku oolin waxa weeyaan isagu kolkaas kuma jiro oo wixii aan naf lahayn isaguna sidoo kale wey geedaha iyo ubaxyada iyo buuraha iyo badaha iyo daruuraha iyo waxyaalahaas iyo kuma jiraan laakiin wax noolo ah oo kaamil ah marka waxaan musawirada loo baahan yahay ee <clears throat> ama qofka shaksiyadiisa garashadeeda looga baahan yahay ee taysaraha iyo basaboortaha iyo shahaadooyinka iyo waxyaalahaas mxuu ahay documentiyinka iyo lagu gartaa inta looga baahan yahay dee madaxa iyo inahaas un weeyaane inahaas marka iyagu maslaxa ku jirto oo kuma jirto almuhimu waxaa weeyaan sheikh sheekh alalbani kitaabkiisa aadaab zufaaf la yidhaaho wuxuu sheegaa musawirka kii maslaxa iyo dani ay ku jirto maslaxadaas iyo dantaana si kale aan lagu gaari karaynin waa u banaan yahay waa bannaan yahay sida marka raajisada iyo kuwalka la iska qaaday iyo xubnaha daakhiliga iyo ama qofkii oo dhan la sawirayo iyo waxyaala noocaas oo kale ah iyo kan taysarayaasha iyo waxayo lagu dhegjisiiyo kuwaas kuma jirtaan laakiin kuwan kada albamka la gashada iyo kuwa derbiga la sudha iyo haysashadooduna waa xaraam oo guriga yaalaan malaa'igi ma soo gelayso qaadidooduna xaraam weeyaan iibkoodi iyo qiimahooduna xaraam weeyaanoo ka iibsanaya iyo ka laga iibinayaba labaduba xaraam bay ka yihiin kana waa tadiicu lmaal weeyaanoo maalkiisi u lumiye weeyaan maalka bayacadiisuna waa kaan soo marray inay xaraam tahay kanuna markaa Ehm, muxuu ahay lacag xaaraama buu cunayaa rawaahu albukhaariy kanah wuxuu mar labaad buu isna soo noqon doonaayo raqam alf wasitmiya waaxid waamaaniin ayuu ku noqon doonaa wataxallama ay qaala inahu xalama fii nawmihi wara'aa kada wakada wahuwa kaadi isna u been sheegayo walanuku bilmadi a la yidhaha anuk aan la dhihin wadami nnuuni watakfiifi alkaaf wahuwa arasaasu almudaab waa maarta la dhalaaliyo weeyaan وعn ibni cmr radي allahu canهuma qaala qaala الnabiyu salى الlaه عalيه wali wslam afra alfira beenaha ka ugu been badan fira waa jamc firya firyaduna waa iftiraah been abuuradka weeyaan been abuuradka ta ugu beensanu waxa weeyaan an yuriya الrajula caynayhi maa lam taraya inuu ninku tusiyo ishiisa indhihiisa waxayna arag waxaasaan arkay u yidha waxaanu arag inu yidha waxaasaan arkay taa weeyaan waa kii taxalumka hadda uu xadiidkii horena sheegayo rawahu الbukhaariي وmacnaahu an yaqula ra'aytu ma fي ma lam yara وعan samurata bni jundubin radي allahu canhu qaal waa xadiid dheer xadiidkan kaduna oo waxyaalo fara badan ku saabsan manaam rasuulka alla salى الlahu عalيه wali wslam uu ku riyooday oo waxyaalo fara badan oo dunuubta dadku ay sameeyaan ah la tusiyey qaabta ay leeyihiin oo taana ay kamid tahay muxuu ahaye manaamka laga been sheego iyo beentu ay kamid tahay andhaho beentu ay ka mid tahay xadiidkan gadaysna isaga oo gaaban oo soona kusoo xawaaliyey meeshantada kusoo xawaaliyey yuu noo soo hormariyey alimaamu النawwi radي allahu canhu raqم alf وثلثمiya وتمaنta caشhر hadduu isagoo kaamila marka sheegaya wuxuu leeyahay kaana rasuul الlahi sal ly sl rasuulka alla wuxuu ahaa mima yugsiru kii badya buu ahaa an yaquula liasxaabihi inu asxaabtiisa ku yidhaaho markuu salaada subaxdu tukado sida xadiidka ibni cumarna aan kusoo marnay hal ra'aa axadu minkum ruya min ru'ya qof idinka mid ihi wax ru'yaa ma arkay fayaqusu calayhi man shaaa allahu an yaqus qofkii un alla uu doono inuu uga sheekeeyo ru'yadiisa yaa uga sheekaysan jiray wainahu qaala lanaa data hadaatin aroor buu wuxuu nagu yidhi kolkii intuu dadkii weydiiye wax sheegan la waayey buu wuxuu yidhi inahu ataani laylata aatiyani laba qof baa ii yimid yani laba malagoo laba nis soo dhigay wainahumaa qaala lii waxay yidhaheen inطaliqna raac waini inطalaqtu macahumaa waan raacay wainaa ataynaa waxaan soo maray calaa rajuli nin oo mubajicin oo jiifa dhacdiid u jiifa waidaa aakharu qaa'imun calayhi bisakra waxaan aragnay isagoo qof kale uu dhagax weyn la kor taagan yahay waidaa huwa yahwii wuu ku sii deynayo bisakrati dhagaxi lira'sihi madaxiisa kusii deynayo fayaslaqu ra'sahu madaxiisa uu kala jebinayo laba uu kala noqon burburinayo dhagax weyn kusii daayo fayatadahdahu alxajaru dhagaxi baa wilaanwilanaya haahunaa xaggaasu wilaanwilanaya fayatbacu alxajara dhagaxii buu raacaya uu soo qaadanaya fayaakhuduhu waa soo qaadanaya falaa yarjicu ilayhi kuma soo noqonayo xataa yasixa ra'suhu kamaa kaan ilaa madaxiisa uu fayoobaado siduu ahaa intuu dhagaxa soo qaadanayay yuu madaxiisa isa sii qabsadayoo siduu ahaa uu ku noqday uma yacuudu calayhi waa kula noqonaya o dhagaxii buu ku dhufanaya fayafcalu bihi midla ma facala almarata aluulaa markii hore sida u galaybu haddana u galaya qaala wuxuuna yihi rasuulka sal ly slam qultu lahumaa waxaan ku idhi labadii malay subxaana allah subxaan allah yani isticlaam weeyaan weynaysi la yaab marka waxyaalaha dikriga ee subxaan allah iyo laa ilaha illa allah iyo allahu akbar iyo in macno kale loogu isticmaalo oo wax eh, muxuu ahay lala yaabayo iyo wax la weynaynayo iyo wax la jeclaysanayo maxaa kacbiridooda loogu isticmaalo inay banaanta tusinaya <clears throat> maa haadaani labada nin maxay yihiin qaala li waxay yidhahan inaliq inaliq soco soco socodaan weliba qisada akhriseedii lama gaarin kolkaan qisada ku dhamayno halkaasaan ku fasiri doonaa weeyaan fainطalaqnaa waan socodnay faataynaa calaa rajulin mustalqin liqafaahu waxaan kusoo baxnay nin oo qadaadkiisa u dhacdiida waidaa aakharu qaa'imun calayhi bikalluubin min xadiid bir oo kalluub birta soo qaroofane ta iyo lasoo sulayiyo kale baa kalluub la yidhaahay nin bir sidaas uu la kor taagan yahay waidaa huwa yaatii isagoo u imaanaya axada shiqay wajhi wejigiisa labadiisa dhinac midood buu imaanayaa fayusharshiru shidqahu wuxuu jeexayaa ee qowlalkiisuu jeexayaayo cankuu ka jeexayaa ilaa qafaahu ilaa qadaadka wa minkharahu sandulkiisana sanka daloolkiisa minkhar la yidhaah wuu jeexayaa isagana ilaa qafaahu ilaa qadaadka wacaynahu ishiisana waa jeexayaa ilaa qafaah sidaasuu ku wadaya ثuma yataxawalu ila aljanibi alaakhar kolkuu dhinacan kada sidaa u galo yuu dhankii kale u wareegayaa fayafcalu bihi mila ma facala biاljanibi alأwal dhinacii hore sida u galay buu ku samaynayaa famaa yafruqu min dalika aljanib dhanka isaga ah dhanka labaad ah kama faaruqayo ma dhammaynayo xataa yasixa dalika aljanibu kamaa kaan ilaa uu fayoobaado dhinacii hore oo siduu markii horen la jexjeexin u ahaa uu ku noqdo uma yacuudu calayhi waa ku noqonaya oo waa jeexaya fayafcalu mila ma facala fi lmarati اlأulى siduu marka hore yeelay buu yeelaya oo mar hadba dhinaca u wareegaya intuu dhinaca soo jeexjeexayo yuu dhinacii kalena sii fayoobaanaya qaala qultu subxaana allah ma haadaani labada nina maxay yihiin qaala lii waxay yidhahan inطalq inطalq faاnطalqnaa waan soconay faataynaa calىa mili tanuur wax tinaarada oo kale ah dhis sida tinaarada oo kale ah yaan u nimid oo maxaahaye xagga xagga dusana ka dhuuban xagga gudahana ka ballaadhan faaxsabu waxaan u malaynaya buu lafaawigu annahu qaala inuu yidhi faidaa fiihi laqatun waaswaat buuq iyo hugun iyo codod ayaa ka soo baxaya hoohin iyo qayle iyo faطalacnaa fiihi waan qooraansanay faidaa fiihi rijaalu wanisaaun curaah waxaan aragnay isaga oo rag iyo naaga qaaqaawani ay ku jiraan waidaa hum yaatiihim waxaan aragnay iyagoo uu uga imaanayo lahabun olol holac uu uga imaanayo min asfala minhum meel ka hoosaysa dab olol dabbaa hoosa uga soo baxaya oo kor ugu soo baxaya faidaa ataahum dalika lahab holacaasi markuu u yimaado baw baw way buuqaan way qayliyaan qayla isku daraan qultu markaasaan waxaan idhi maa haaulaa'i kuwanu maxay yihiin weliba waxay riwaaya kale sheegaysaa holacaasu markuu soo maraba kor holacaas usoo tuurayaayo markaas afka imaanayaan ilaahay ku dhawaadaan inay ka soo baxaan markaasoo malag kor taagan oo burus weyn haystaayo ku dhufanaya hoos ugu celinaya sidaa lagu werinaya lagu celinaya kulamaa araaduu an yukrujuu minha min gamin uciiduu fiiha qaala lii waxay yidhaaheen inaliq inaliq soco soco weli lama gaadhin fainطalaqnaa waan soconay faataynaa calaa nahrin webi baan u nimid xasibta aan u maleeyey anahu qaala inuu yidhi anahu kaana yaquulu inuu dhihi jiray axmara oo guduudan mila dami dhiig oo kale biyihiisu dhiig oo kale yihiin waidaa fi nahri waxaan ogaanay isaga oo webiga uu ku jiro rajulun saabixun yasbax nin oo dabaalanaya oo soo dabaalanaya waidaa calaa shati nahr webiga qarkiisana uu taagan yahay rajulun nin qad jamaca cindahu xijaaratan kasiira dhagxan fara badan hortiisa ku urursaday waidaa dalika saabixu yasbax maa yasbax isagoo wuxuu soo dabaalanaya kii webiga ku jirayba inta u dabaasho soo dabaalanaya soo dabaalanaya soo dabaalanaya webigan ka bax buu isleeyahay dhiigan iyo waxaankaas iyo ka bax buu isleeyahay ninkii ahay xeebta taagna xaggiisa usoo dabaalanaya uma yaatii dalika aladii qad jamaca cindahu alxijaara wuxuu u imaanayaa ninkaas dhagxanta urursaday buu imaanayaa fayafgaru lahu faahu yani yaftaxu lahu faahu afku u qaadaya kolkuu soo gaadho kii dhagxadka haystay yuu afka u furaya fayulqimhu wuxuu afka ugu ridayaa xajaran dhagax fayanطaliqu waa noqonayaayo fayasbax wuu sii dabaalanaya uma yarjicu ilayhu markaas kusoo noqonaya kolkuu dhagaxaska ugu ridu dib u cararayaayo haddana markaas kusoo noqonaya kamaa rajaca ilayhi kulamaa rajaca ilayhi mar alle markuu kusoo noqdaba faqara lahu faahu afkiisu u furayaa faalqamahu xajaran dhagax buu afka ugu ridayaa qultu lahuma waxaan ku yidhi maa haadaani labada ninna maxay yihiin qaala lii waxay yidhahan inaliq inaliq fainطalaqnaa faataynaa calaa rajulin kariihi almar'a mar'a yani aragtida weeyaan nin oo mandar fool xun leh ayaan ku soo baxnay mise waxa uu yidhi kaakrahi maa an taraa'i rajula mar'aa intii u nin aad aragta ka ugu mandar foolxuno mandarkuusi ugu karihisan yahay ah yaan aragnay aada u foolxuno eh, muuqaal foolxun leh waidaa huwa cindahu naarun yaxushuhaa waxaan aragnay isagoo agtiisa dab uu yahay uu shidayo oo shidaalka kuyo oo dabka qoryahaas ku raacinayo wayascaa xawlahaa hareeraheeda u soconayo ku wareegeysanayo qultu lahuma waxaan ku yidhi maa haada kanuna muxuu yahay qaala lii inطaliq inطaliq faاnطalaqnaa waa soconay faataynaa calىa rawdatin muctama waxaan soo maray kayn oo geedo dhaadheer leh muctama haddii la yidhaaho waa muxuu ahaye tawiilat اlأshjaar weeyaan haddii la yidhaaho muctima muctima la yidhaahana macnaa sawda wey mid eh, hiraysa oo eh, muxuu ahaa deedii caleen badan leh fiiha min kuli nawrin rabiic guga ubaxiisa oo dhan anwaaciisa oo dhan mid wal wax kaga yaallo nawr waxaa la yidhaahaa ubaxa cadcad baa nawr la yidhaahaa marka hadda ubaxood dhan laga wada suurooda si uu ku fakiray kan <clears throat> waidaa bayna dahray rawda waxaan aragnay isagoo kayntaa dhexdeedana uu joogo rajulun طawiilu nin aad u dheer laa akaadu aanan u dhoweyn araa madaxiisa inaan arko tuulan fi samaa dherka xagga samada u dheeriya kolkaan kor u fiiriyo madaxiisa aanan arag arka iska dhaafe ku dhowaanaynin inaan arkana waidaa xawla arajul waxaan aragnay isagoo ninka hareerihiisa ay joogaan min akari wildaani ra'aytuhum qatu caruur caruur aan arko weligay kuwa ugu fara badnaa qultu ma haada wama haaulaa ninkanu muxuu yahay carruurtanse maxay yihiin qaala lii inaliq inaliq fainطalaqnaa waan soconnay faataynaa ilaa dawxatin cadiima geedka weyn yaa dawxa la yidhaaho geed weyn ayaan aragnay lam ara dawxatan qatu acdama minhaa weligay geedka weynaan aanan arag walaa axsana mise qurux badanna aanan arag qaala lii waxay yidhahan irqa fiiha kor faاrtaqaynaa fiiha waan koray ilى madinati mabniyati bilabinin dahabi walabinin fida waxaan ku baxnay magaalo oo dhisanoo ka dhisan guryaheedu ay ka dhisan yihiin bulketi dahabihiyo bulketi fida kan waa dahabkan fida saas ka dhisan ee aan dhagax iyo dhoobo iyo midna aan ahayn faataynaa baaba almadiina magaaladaas albaabkeedii baan nimid fastaftaxnaa waan furi dalabnay fafutixa lanaa waa naloo furay fadakalnaaha waan galay fatalaqaanaa waxaa naga hor yimid rijaalu niman oo shatrun min khalqihim nus jirkooda ka mid ka axsani maa an taraa in waxaad aragta ka ugu qurux badan uu yahay wa shatrun minhum qayb nus ka mid ihina ka aqbaxi maa an taraa in waxaad aragta ka ugu falxun ay yihiin qaala lii waxay yidhaaheen lahum waxay ku yidhaaheen labadii malag baa ku yidhi raggii noocaas aha idhabuu faqacuu fii dalika الnahr taga oo webigaa ku daata faidaa huwa nahrun muctaridun yajrii kaana maa'ahu lmaxdu min albayaad waxaan webigii la sheegaya baan marka fiiriyey oo waxaan arkay webi oo gudba oo gudubka u qulqulayo oo biyihiisa aad moodo caano dhay ah almaxdiga yani waxaa laga wadaa laban alaban saafi cadaankiisa aad moodo caano fadahabuu waa tageeno fawaqacuu fiihi way ku daateen uma rajacuu ilaynaa waa noo soo noqdeen qad dahaba dalika suu canhum isagoo nuskii foosha xumaa ee qabiixa ahaayo uu ka baaba'ay oo kulligood wada quruxsamaaday fasaaruu fii axsani suura suurad midda ugu quruxsan ayay noqdeen qaala wuxuu yidhi qaala lii waxay yidhaaheen haadihi jannatu hadda marka ay qisadii halkaa ku dhammaanaysaayo haddaa loo fasirayaa haadihi jannatu cadnin midansa magaaladan aan ku jiraayo waa jannatu cadnin jannana horta waxaa la yidhahaa beerta geedaha midhaha le leh bustaanta ta loo yaqaanaa yaa janno la yidhaahaa cadnina waa bimacna aliqaama waa beertii aan laga guuraynin ee lagu nagaanayo weeyaan wahadaaka manziluka kaasuna waa gurigaagii kor ay ugu shaarayaan kaa wey gurigaagii fasamaa basarii sucuda E, aragayga indhahayga baa kor aaday kor baan fiiriyey faidaa qasru milu rabaabati albayda rabaaba yani saxaaba waxaan arkay sar oo daruur caad oo kale aad moodo ah, ah, qaala li markaasi waxay yidheen haadaaka manziluk waa gurigaagii qultu lahum waxaan ku yidhi lahuma waxaan ku yidhi baaraka allahu fiikuma allah idin barakeeye fadaraanii faadkula idaaya aan gala gurigayga eh. qaala li waxay idhan ama al'aana falaa hadda maya wa anta daakiluhu waad geli doontaa say riwaa kalan dhihi doonto cumri baa hadda ku hadhayoo aadan dhamaysanin <clears throat> markaas cumrigaagaa dhamaysato yaad geli doontaa gurigaaga iman doontaa qultu lahumaa waxaan ku idhi fa inii ra'aytu mundu laylati cajaban mundu laylati cajaba tanii caawa wax la yaab laan arkaye famaa haada aladii ra'aytu wixii aan arkay muxuu ahaa qaala lii waxay yidhaheen amaa inaa sanukhbiruka waan kaaga warramaynaa ama alrajulu aladii atayta calayhi aada soo martay yuslaqu ra'suhu bilxajar isagoo madaxiisa lagu burburinayo dhagaxa fainahu arajulu waa ninka oo ya'khudu alqur'aana qur'aanka qaadanayo ani baranaya fayarfuduhu oo tuuraya oo kitaab xoor noqonaya wayanaamu can salaati maktuba salaada faradkaana ka seexanaya ninkaas weeyaan ka sidaa loo gelayo waama arajulu aladii atayta caleyh ninka soo martay yusharsharu shibquhu ilaa qasahu wamankiruhu ilaa qasahu wacaynuhu ilaa qasaah qofkii sidaa isagoo loo juxjuxayaad soo martay fainahu rajulu ninka weeyaan yaqduu oo ka lahaya min beytii gurigiisa ka soo baxayo fayakdibu lkadba been sheegayo hal beena sheegayo oo ma maqasheen waaas waxaasaa dhahayo oo tabluqu alaafaaqa jahooyin fog fog ay gaadhayso oo dadka ay sii kala naqnisanayaan oo beena wa ama alrajulu aladii atayta caleyhi kusaad martay yasbaxu fi nnahr isagoo webiga dabaalamayo wayulqamu xijaara dhagax afka loo gelinayo fainahu aakilu ribaa waa riba cunaha wa ama alrajulu alkariihu lmar'aa ninkii mandarka foosha xun lahaa alladii cinda annaar dabka ag joogay xushaa ee sidaayo wayasca xawlaha hareeraheedana warwareegayay fainahu malikun khaazinu jahannam calayhi salaam waa malga malik la yidhaahee mxu mas-uulka ka ah jahannam waama arajulu طawiil ninkii dheeraa fi rawda beerta joog alladii fi rawda beerta joogay kaynta dhex joogay fainahu ibraahiima calayhi الsalaam wa aabbaha ibraahim وأma الوildaan اladiina xawlah wiilashii kuraygii la joogay carruurta yaryaree la joogtay fakulu mawluudi maata calى اlfiطرة waa ilmo kasta oo fiطrada ku dhintay intaan fiطradii alla uu ku abuuray islaamnimada ahayd aan la bedelin islaamad aan laga bedelin mxuah dhinto weeyaan marka carruurta yaryaru mxuu ahaaye dhimanaysayo marka waxaa weeyaan iyadu marka fiطradii alla uu ku abuuray oon weli la bedelin ayay ku dhimanayaan wfii riwaayati barqaniy abubakrin barqani riwaayadiis iyadu waxay ahayd wulida cala alfira kullu mawluudin yuuladu cala alfirati ana maata cala alfira bay dhahaysaa faqaala bacdu lmuslimiin muslimiinta qaarkood baa waxay weydiiyeen rasulka ala sal sl ya rasuula allah waawlaad lmushrikiin gaalada carruurteedana faqala rasul lah sal sl waawlaad lmushrikiin iyo gaalada carruurteedana iyaguna sidaasoo kale weeyaano ibraahim baa kafaalo qaadaya وأma الqوم الadiina kana shaطr minhm xasan nimankii aad aragtay ee nus jidhkooda ka mid ahna u quruxda badnaa wa shaطr minhm qabiix shadri ka midhuna u fool xumaa fainahum qowm khalaطuu camala صaalixا وaakhara sayiئa waa niman isku daray camal saalix iyo camal xun isku daray tajaawaز allahu canhum alla isaga dhaafay allahuma tajaawaz cana oo yani webigii ay ku dhaceen ee ka zuuliyey wasakdii wixii ka zuuliyey wuxuu ka dhignaa makfiradii alle iyo alle tajaawuzkiisa iska dhaafay rawahu الbukhaariy wa fii riwaayatin lahu yani lilbukhaariy ra'aytu leyla caawa waxaan arkay rajulayni atayaani laba nin oo yimid oo faأkhrajaani ii bixiyey ilaa ardin muqadasa dhul daahir oo nadiifa ii bixiyey uma dakarahu markaasuu xadiidkii buu intiisii kala sheegay waqaala wuxuuna yidhi faاnطalaqnaa ilىa suqbin mili الtanuur waxaan e, u baxnoon aadnay e, muxuaha god yar oo sida tinaarada oo kale ah suqben buu ku daray marka hawaadan tago aclaahu dayiqun xaggiisa sare uu dhuuban yahay wa asfaluhu waasic xaggiisa hoosena ballaaran yahay yatawaqadu taxtahu naaran oo xagga hoose ka holcaaya dab ka holcaaya faida irtafaca markay kor usoo kacdo naartaasu irtafacuuhu korba iyaguna ula soo kacayaan naartay soo raacayaan xataa kaaduu ilahay uga dhowaadaan an yakhrujuu inay soo baxaan waidaa khamadad markay danto hoosu noqotana rajacuu fiiha waa ku noqonayaan wa fiiha rijaalun wa nisaaun curaah rag iyo naaga qaaqaawan baa ku jiray wa fiiha waxaana ku jiray riwaayadantada dambe xataa ataynaa calaa nahrin min damin walam yashuka fiihi isagu kan shakiin riwaayada hore wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa inuu yidhi guduudan oo dhiigga oo kale ah laakiin kanaan shakino wuxuuba riwaayadan shakino waxay tidhi webi dhiig ah walam yashuka fiihi walam yashuka maana shakin fiihi rajulu qaa'imun calaa wasط الnahr kii hore waxay dhahaysay calaa shaط الnahr webiga dhinaciisu taagnaa kaan waxay leedahay webiga bartankiisu taagnaa wuu dabaalanayay bay tii hore dhahaysay tanuse waxay dhahday nin baa webiga bartankiisa taagnaa wa calaa shaط الnahri rajul dhinaciisana waxaa taagnaa w nin bayna yadayhi xijaara faaqbala arajulu aladii fi nahri ninkii webiga ku jiray baa soo soconaya faidaa araada an yakhruja markuu doono inuu soo baxo rama rajulu eh, rama arajulu bixajarin fii fiihi ninkii webiga dhinaciisa taagnaaba hal dhagaxa afka ugu tuuraya faraddahu xaytu kaana meesha joogay buu ku celinayaa fajacala kulamaa jaa liyakruja ramaa jacala yarmi fi fiihi bixajar wuxuu gudagalay inuu mar alle marka u bax is dhagaxaaska uu kaga dhufto fiiha ajar farajaca kamaa kaan yarjicu kamaa kaana siduu ahaa meeshu ahbuu ku noqonaya wa fiiha riwaayat sada waxaa ku jirtay fasacida biya geedkiiba ay fuushiyeen waxaan riwaayada hore waxaan soo maray magaalooyinku arkay inay mid keliya ahayd kalkala bay ka dhigi doontaa laba magaalo oo kala daran oo midda ugu dambaysay si qurux badnayd oo iyadana guriga rasuulka sal ly slam kasii qurux badnaa ayaa la tusay bay riwaayadana dhihi doontaa waxaa ku jirtay riwaayada fasacidaa biyo shajara geedii bay kursiiyeen faadkhalaanii daaran guri bay geliyeen lam ara qatu axsana minha aan wax ka qurux badan arag fiiha rijaalun wa shuyuukhun wa shabaab waxaa ku jiray rag iyo odayaal iyo dhalinyaro iyo baa ku jiray wa fiiha riwaaynkada waxaa ku jiray aladii o qofkii aada aragtay yusharsharu marka yani daarsantada dambe hadda uu sheegayo waxaa wey haween kuma jirin daartii horese daar caamati lmuslimiin bay ahaydoo rag iyo haween iyo caruur iyo waxwalba ku jireen kantada dambese rag unbaa ku jira odayaal iyo dhalinyaro ahoo waa daaru shuhadaa shuhadaduna had iyo goor waxay u badan yihiin inay ragga yihiin wa fiiha waxaa ku jira aladii ra'aytahu yushaqu shidquhu kii qawlalkiisa la jeexjeexayay fakadaabun waa nin beenaalo ahoo yuxadiثu bilkadba beenta ku waramaya fatuxmalu canhu laga qaadayo xataa tabluga alaafaqa ilaa jahooyinka iyo gobollada kala gedisan ay gaadho fayusnacu bihi maa ra'ayta ilaa ywmi اqiyaama sidaa adarsheba loo gelaya ilaa qiyaamaha wa fiiha riwaayadn sadna waxaa ku jirtay aladii ra'aytahu qofkii aad aragtay yusdaqu ra'suhu yusdaqu iyo yuslaqu isku mid weeyaan